meesha dheera dhulkayaga naga kulantiba canow wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaha iyo dibadda gudahan dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaaba saaxiibayaal waxaad ku dhegaysataan intuu hawada ku jiro kaalmaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kaligay lamaanaha kaftanka iyo sheekada kaba marna barnaamijka intuu hawada ku jiro wadajirna galabta halkan barnaamijka waxaa idinkaga daadihinaya ister maxamed nuur anigoo cabdulaahi bootaan xidig hay saaxiibayaal soo dhowaada mar kale talaado arbaciyo khamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro barnaamij kastoo galab wanaagsan galab ah bootaan adigii dhegeystayaasha aad iyo aad saaxiibada barnaamijka waxaa leenahay soo dhawaada farsamo yaqaanka iyo dhegeystayaasha dhammaantood waxaa leenahay galab wanaagsan si fiican waayahay wadanka moogtahay horta roobabaa ka daayay zaaid ka badbaada daadadka maraasigta soomaali waxay dhahdaa nin sigta ma noola alxamdulilah laakiin roobka waxaa la dhahay stary saa isulayd roobka ha dhamaado marka iskadib waa guriga aadee bismillah ma mana dhamaanaa biyihii noqotaa la ii weligaa inta meel soo aaday mhm. roob dhexda ma kugu haleele kadibna biyihii markaa ka cabsatay mhm. xoogaa biyaha soo jafta soo jafta mhm. inta meel laamia ah iska fariisatay biyaha ma daabatay <laughs> xaafada adan aysan dhaweyn maxsamayna ahee inay biyaa zaaid u socdaana waa laga cabsanaa marka danta waxay kugu qasba inaa meel fariisatid biyaha iska daawatid ilaa iyo meeshay lama tegi kara ilaa meesha xoogoodii iyo ay ku kala yaraadaan aada sugtid aad iyo aad istray eh, nala dheeraanine mhm. alaa barnaamijka waxaan ku daafuranaa mid ka mid a ah kaalimaha sugaanta si fiican barnaamijka saaxiibada dhegeysanaya aan ugu talagalnay barnaamijkana daafur ah mhm. hay maxaa noo soo qabanaysaa galabta wiil fiicanaa noqotee mhm. <laughs> daafurka obolkii daf aa sii jirta galabta laakiin <laughs> u mahadsan adigii dhegeystayaasha mhm. galabtaan waxaan idin soo qabanayaa oo barnaamijka dahfur ugu dhigeenaa mhm. mid ka mid ah heesa uu ku luuqayo ismaaciil caarka mhm. weliba hees dhowaanahan mhm. baraha bulshada qabsatay oo dabka laga soo qaada cuseyb waa maa dhaanaa waxaa la dhahaa waa dheylatira

ka dhigta midab

warka meeshuu ku dhan yahay eastan horta aalada tictog ay aad u qabsatay zaa-id weliba waxaa arkaysaa meel kastay kaaga horeysaa mhm. tictogtictoga haddana waxaa waaye wixii cusubba mhm. caalamkaa jecel <laughs> markaasa waxaa arkay heesti heesta mhm. markay saas soo baxdo qayb inaa jab inaa ka baratid jabka kalena aadan ka siinin jabka ugu xasaasiisan marka hadda tictoga hadda badanaa ay dhalintu adeegsadaan waxaa waay hubka dhiga qaybta hubka dhiga uu asiga u leeyahay fanaanka dadka iska duuban ku jirta marka <laughs> soo wadaa waxaa isleeyahay uh-huh. hubka dhiga adin dhinacaga kasoo dhewaa tahay kaalimaha sugaantaan ku laabanayna maadaama marka hore aan ku siiyey markaan mm-hmm. anigaa qaadanayo marka eh, laakiin iga uh-huh. sugtay aheede maya ma kare waxaan isleeyahay amay raacsataa haddana ila mugta dhowr maalin horaa waxaa jirta aan iska qaato anuun ku weydiinine hadda marka waa inaa la hormartaa laakiin horumariskaas waa lagugu yaqaanaa bad inaa wax kasta la horumartid mm, waayahay kaalmahaas ugantaa u laabanayna istarey saaxiibada waxaan usoo qabanayaa hees uu ku luuqaya cabdulaahi xalweysti heestaan waxaa la yihahdaa warmoog warmoog mhm. mhm. dhegeystaboon saaxiibaya aada iyo aad xalweyste mhm. heestaan warmoog warmoogay haddaad mooday inaan weecday weedhaad itiriba wahan igu abuurtayo waageerka ubucdiyo laabtu waxyeelee warmuug yani heestainaa adiga warka haynin oo kaleeto mhm. jiilaha necebwada jirikeenayo washeekada harraacine waayaha adduunyada wawaariyo dhibaatiyo warigi lagama waaye wanaadayayda maqaalo admallaba waajiilaha xagooda jirigeeniyowa sheekada harfaacine warmoogey khadkaadinoodaynan wahaanigu abuuray wahaageerka u bocday inaan warmoogay hataadi mooday inaan weedhaagay tiriga wahageeka ubadeeyo namawaalan ruuxu kaawana shaqaanaysa wadanka maala jooga wanaagsan naftu way waqtiguna inagu sino isla wahari doona haddaan wadaareenaba wadna abaanii waxa garaacday kalgacayle waadahasa isweydaharan mayse waxay ahaa jirkaygaay sidaadii ilaa weyn tahay hadday aadi waxa ku og tahay isloo hayo weyne wayqadhaarin deynaan weece wadiifadii dhexdeenni cadikii inooyi inana waatigiya warloogay hadhaarin deynaan weece intaynan wadiifadii dhexdeeni wacadkii inooyi inaan waadiya waa igu wallaahi ama waalan tahay ruuxu kaa wanaagsano naftu weheshaanaysaa wadankaba maa jooge ma waalaan ruuxu ka wanaagsan wadankaba ma jooge haddaan wadaaru nabad nahay wadnaaanay kala helin waktiguna inagusin isla waari doonaa wadnaanu kala helin wakhtiguna inagu sino waslawahari doona maxaa sare lagu wahaabay qurxudaasidaa waqala daaruuriyo caraaddoogu wadhaniyo waa bari aruuriya wadaanihii qalbigae ilaawiiqaaquusiyo wejigiyo tiimahaa sare lagu waabay qurxudaaywarmoogay haddaadi moodaynan weec warmoogay haddaadi moodaynan weec wiishuu gaadoogiye sidaa qaalini waalayo laga qaaday wiishii حباني

Mhm. ku weheshanaysaa wadan namawaalan tahay ruuxu ka wanaagsan naftu weheshanaysaa wadanka majoogeefariin u dira marka mhm, inaan warmoog ahay ha u male wuxuu leeyahay mhm. waxaa kaloo ka mid ah heesta ereyadeeda naamawaalan tahay ruux kaa wanaagsani naftu heshanaysaa mhm. wadankaa ma joogay yani <laughs> <laughs> isagu wuxuu kala jeedaa waxaa laga yaabaa inay eh, eh, si kale gabadha wax u ah, fahantay marka mhm. adiga mawaalan tahay qof adiga kaa wanaagsan dunida maba jiraba ah. warka dhanna usoo dhameey waxaan wareerisidaan ah, waxaana isku xiraysa dhanba iska daa qof adiga kaa wanaagsan inuu jiro ma u malay gabadhaas warkaa ku dhammaaday waa loo soo gebagabeeyey inay warka maqasha ayaa u roon waxaa kuweydiinaa istre mm. wixii uu badnaa uu kaa yaabiyey ama ku cabsigeliyey ma xasuusataa waxay igu badnaa oo iga yaabiye oo iga cabsigeliyey mm. wax ma ka xasuusataa caruurnimada mase hadda ama caruurnimadaadii ama haddaa suuka dhexdar <laughs> wax uun adiga bootaan aada u mahadsantaha wixii mm-hmm. ku cabsi geliya ama kuuga ah, yaabka badnaa haddii la dhaho boqol xaba hadaa haysa xataa mm-hmm. way kaa wada dhumayaan haddii lagu weydiiyo maxaa kuula yaab badnaa waxa allaale wixii aa haysato idin way dhumayaan ma aqaano wax ah, qaldan ma aqaan laga yaabaa adoo iska jooga laakiin dad u sheekeynayo inaad soo qaadatalaakiin lagu weydiiyo mhm. marka hadda ka hor ana waxaa cabsi geliyey mhm. xilligii dugsiga qur mhm. aan dhiganayay uma gembin <laughs> laakiin dagaalaa socdeen dagaalaa socday wuxuu sameeyey macalinka in adi waa la ugu dardareema oo maleynaa xaafadda in mm, dagaal jiro marka wuxuuna dhahay cabsi cabsiyaa jirto mm-hmm. macalinkan wuxuu iskaa wiil iska dhalinyaro asana mm-hmm. cabsi cabsiyaa jirto marka mm-hmm. wuxuu dhahay hadhow casharada markaa ka baxdin waa idan fasaxa galabta haddii oo cabsi jirin waa la imaana hadday jirtana biri subxi imaada haye anaga marka arday hmm. maxaa ka taqaanaahe fasaxiya waxaa loo fogacabsida la sheegaya ma idin muuqata adinka <laughs> ah, ah. laakiin ani fuleynimo faas tabana aha <laughs> <laughs> xabad iyo dagaal iyo markaa maqlo mm-hmm. meesha fadhi aa ku qandhan jire <laughs> marka mar dugsiga fasaxiisaan ku farxay mm. marna xabadiyaan ka walwalaay qur-aanka casharka dugsiga markii fasaxiina waa rabaa mar waxaa leeyahay fasax mar waxaa isleelaa ilaa xabadana maxay ahayd mm-hmm. bismillah dugsiga gurigdugsigiina waa fasaxo halkaasna waa ka feerinaysa marka dugsiga iyo gurigana laba wada camal u dhexaysa markii macalinkii casharkii asaas ugu soo baxan oona soo fasaxay anoo dhex bartamaha gurigana gaarin dugsigana kasoo tagin ee xabada bilaawada markay bilaawata star maxay sameynaahe dhulkale fariisato oo hilayo <laughs> ilaa hooyo ee iga imaado meesha iiga kaxayso maalintaas cabsidaa cabsaday le ilaa hadda qaabka ani a u fariistay ma hilmaamosoo dhacdaa <laughs> qaar yaraantana waxyaabaha dadka qaar maarata yaraanta mar dhacaan ma iloobaan mala hilmaamo tusaale aha dagaal ee xabadii markii la sheegay waa soo mm, xasuustaane cabsidii ugu xumeedaa cabsada ahayd aad iyo aad barnaamijka galab wanaagsan qaybiya dhaxaan sii maraynaa mhm. kaalimaha suugaanta ma u laabanaa haye waa dhankayga mhm. waxaan soo qabanayaa kaama sugaay anma sugaayo waan baqaatayba waxaan soo qabanayaa fanaanka weyn mhm. saalax qaasim mhm. heestii jowharadlamood wiishowkuu runnow hayawaanka joogo jacaylka ka xogway wiishowkuu runnow hayawaanka joogo wiishowkuu runnow hayawaanka joogo jacaylka ka xogway

jowdheertu guraha jika siisay jowdheertu guraha jika siisay jowdheertu guraha jika siisay jirradii xabaala suulkiisa jabiyo jirradii jajabiyo jarmadiyo carrababaadi wnkujeriye jarmadiyo carrababaadi wnkujeriye jirkii xabaala suulkiisa jabiyo suulkii xabaala suulkiisa jabiyo jarmadiyo carmaadiyo carababa eh,

mudixii jidbaano jir habeenkii marayo jaabjaab intuu yahay dhirta wada janjeerjiyo jaahada qurux badan dhirta wada janjeerjiyo jaahada qurux jeclaysto kaa jeesan waay intaha jeclaysto kaa jeesan waay jawhar lamudii sideen kaaga jooga jaraad igu kahaysi

qaasim ayaa ku luqeynayaereyada mm-hmm. ah heesta waxaa ka mid ah mm-hmm. jawharad la moodiyey mm-hmm. sideen kaaga joogaa jaraa igu kaahise jawharada waxaa la dhahaa wax aad u qurux badan qurux badan oo mm. weliba aad u dhalaalaya miya dadka saasay ku tilmaama haddii marka lagu dhaho jawharad lamood sideen kaaga joogaa quruxdiyo caadiya waa loo dhameeyo qofkaasi jah ma aragta <laughs> sideen wuxuu leeyahay sideen joogaa jaraa igu kaa qaybihii dambe barnaamijka kale wanaagsan isla soo gaaranaysare mhm. saaxiibada kale wanaagsan waxaan leenahay meel kastoo aad joogtiin mahadsantii saaxiibada alqaabka quruxda badnaa aad barnaamijka u dhageysataan ama aada ugu xiran tihiin aada iyo aad mhm. dhegeystayaashu waxay kaalin weyn ka qaataan habsami u socodka barnaamijka maadaama galbaha qaar barnaamijka ay qeyb ka yihiin dhegeystayaasha oo hal galabba ayagale ay leeyihiin mhm, galabo dhanba iyagu ay leeyihiin aad iyo aad gabagabadii aan joognaa saaxiibadana aalaaba ah, xilligan oo kale marka lasoo gaaro waxaan ooga tagnaa mid ka mid a ah kaalimaha sugaanta mhm. waayahay saaxiibada waxaan ooga tegaynaa heystii mhm. iskumaan ogeyn iskumaan ogeyn ha waxaan uurka kaa jiran afka lagama sheego mhm. afeeftu horeysiyo adkaysigo dambeetaa midun lagu itaalaa saaxiibada heestas ayaan uga tegaynaa guud ahaana iyadaa u dambeysay barnaamijka kala wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo